waa soo qaadannay wuxuu ahaa midka xuruuftiisa asalkaa ay ka nabad gasho saddex shay hamso iyo tadciif iyo xuruufulcilla waxaan kaloo soo qaadannay midka labaad oo ah mudaacaf mudaacafka waxaan u kala qaybsamayey mudaacaf oo hulaaثi iyo mudaacaf rubaaci labadaas ayuu ahaa mudaacafka oo hulaasiga ka yimaada waa soo qaadano wuxuu ahaa waa ficilka caynta iyo laamtu ay hal jinsi yihiin sida mabda mudaacafka rubaaci ka yimaadna waa midka fa'da iyo laamul uuladu isku mid yihiin caynta iyo laamu haaniyana isku mid yihiin sida zalzala waxaan hadda noo dhiman saxiixa kii ugu dambeeyey oo ah mahmuus kaasuu nooga bilaabana casharku soo saas maahan aثaaliث almahmuus mahmuus weeye wa huwa mahmuusku maa ficil weeye kaana axadu xuruufi xuruuftiisa mid ka mida uu ahaaday xuruufta alasliyati asalka loo nisbeeye hamsatan hamso mahmuus waxaa la yidhaha waa ficilka xuruuftiisa asalka mid ka miduhu hamse uu yahay xuruufta asalkaaha laga hadlaa xuruufta asalkaa wadaalika tusaalihii naxwu akada waa uu qaatay hadda xuruufta asalka aheed mid kamida hmsa adiya hmsa akada adiya hmsa waay wa sa'ala waa weydiiyey cayntiya hmsa markana sa'ala cayntiya hmsa wa qara'a wuu akriyey markaana laamtiya hmsa kaasaa la yidhaha mahmuus marka markii lagu yidhi xuruufta asalka mid kamidu markuu hamsan yahay waxa baxay haddii xuruufta asalka aan hamsa ku jirin laakiin hamsa waa ku jirtaa ficilka laakiin xurufta asalkaa ka mid maahan sida akrama oo kale sida akraja oo kale kaas mahmuus lama yidhaah sababtoo ah hamsada ku jirtaa ka mid maahan xurufta asalkaa ah, hamsada ku jirtaa ka mid maahan xurufta asalkaa ka mid maahan soo uma jeedid xurufta asalkaa ka mid maahan marka kaasoo kalaa baxay markii la yidhi xuruufta asalka markaasoo kale lama dhihi karo mahmuus lama dhihi karo lama dhihi karo aثالث almahmuusu wa huwa mahmuusku maa ficil weeye ficilkaasoo kaana axadu xuruufihi xuruuftiisa mid ka mid ah xuruufta alasliyati asalka loo nisbeeye hamsatan uu yahay wadalika tusaalihi naxwu akada oo kale weeye wa sa'ala oo kale weeye wa qara'a oo kale weeye wa xukmu xukunkiisuna ka saalimi saalimku la mid yahay saalimku la mid yahay oo macnaha wuxuu kala mid yahay bicadami اliclaal ee lama iclaaliyo wa bicadami اlxadfi lama iclaaliyo waxba lagama xadfo asalku la mid yahay waa saas asalku la mid yahay waxaan rabaa saalimku la mid yahay waxay tahay wuxuu kala mid yahay bicadami اliclaal iclaal ma galayo oo waxba laga xadfi maa xuruuftiisa sidaas weeye laakiin istinuu geliyey meel yaru ah uu saalimka uga duwan yahay ayuu geliyey wuxuu yidhi ilaa laakine ana alamra amar min akada xaalu ka ahaaday iyo waakala tuxdafu waa la xadfaa hamsatu hamsadiisa muطlaqan kala qadlaan xaalay tahay hamsadaasu hal meelu uga duwan yahay saalimkuu sheegay meeshaasu waxay tahay akhada ficilkaa iyo ficilkaa akala hadda labadoodaba waa mahmuusoo fadiya hamsaa waa la xadفaa hmsadaas marka amar uu yahay ficilku amar hadduu yahay waa la xadفaa فiiri hadda akada taأkudu takhudu mudaarica haddii xarfu aneytaha xarafka ku xigaa sukuunsan yahay marka amar laga keenaya hamsaa la keena hamsaa la soo qaataa hamsadaasna caynta waxay shaqlantaha la shaqlaa marka hadda ta'khudu cayntii damaa saaran haddii lagu soconayo qaacidadaas maxaa la samay lahaa hamsa inta la soo jiito ah, hamsadaasna weliba hamsatulwasliga damaa la saari lahaa markaasaa la dhihi lahaa ukhudu markaasaa hamsada dambe wow loo sii bedeli lahaa ukhudu ay noqo leh lama dhihine hamsadii aba la xadfayba ah, takudu hamsada xadaf khud aa la leeyahy ah, khud akala takulu lam takul markay amar noqoto la dhihi maayo ukul la dhihi ma hamse la soo jiida maaha ti waxa weeya wow loo bedeli maa ee hamsadiaba la xadfaa kul aa la iska leeyay ah, khud kul taas uga duwan yahay saalimkii ah, saalimkii taas uga duwan yahay ilaa laakine ana alamra amar min akhada xaalu ka ahaaday wa akala xaalu ka ahaaday tuxdafu hamsatu hamsadiisa waa la xadfaa amarka hamsada waa laga xadfaa muطlaqan muطlaqan xuu la jeedaa xaashiyada fiir xaashiyada kuu sheegaya fii xaalatay اlibtidaa'i walwasl wey waxaa isku mid ah haddii lagu bilowdo hadalka iyo haddii wax ka horeeya lala xariiriyo waa isku mid waa isku mid haddii aad tidhaahdo akada waxba kama horeeyaan khud aad leedahay khud aad leedahay haddaad wax ka hormarinada fakud aad leedahay f ka hormari fakud waa isku mid ama hadalka lagu bilowdo ama waxa laga hormariyo khud fakhud waa isku mid marka muطlaqanna waa sidaas macnaheedu wadaalika tusaalihii naxwu khud wakul haddaad wax ka hormarido sidoo kale ad leedahay fakud fakul aad leedahay ada iiri fakuli washrabi iiri ayadda qoran fakuli ilaa ma ogtahay hadda ma ahan mufrad keliya amarka waa lixdii waa isku mid maxaa leedahay kul kula kulu kuli kula kulna waa isu mid khud khuda khuduu khudii khudaa khudna waa isku mid marka lixda amarka waa isku mid hamsada waad ka jare haddaad wax ka hor marido waxaa leedaha fakud fakuda fakuduu fakudii fakuda fakudna haddaadan wax ka hor marinna waa sidaas oo kale waa isku mid wey waa isku mid wa min wuxuu yidhi wa min amara fi libtidaa amara wa min amara amaradaanu waa ficil laakiin hadda isma lalo jeedaa waxay ku cadfan tahay min akada min akaday ku cadfan tahay waxaad marka soo qadarataa wa ana alamra amar min amara amara xaggeeda xaala uu ka ahaaday tuxdafu waa la xadfaa hiya hamsadii intaasaad soo qadarane waalmru amar min amara amara xaggeeda xaalu ka ahaaday tuxdafu waa la xadfa alhamsatu hamsadii fi libtidaa'i bilowga amarka hadduu ka yimaado ficilka amara ah amara waa amray ta'muru waad amree amarka ka yimaada haddaan waxba ka horrayno hadalka lagu bilowdo hamsada waa laga xadfaa maxaa leedahay mur aad leedahay mur mur amara tamuru soo maahan tamuru haddaan hamsada la xadfin maxaan dhihi lahayn xarf anitaha jar xarf anitaha xarafkii ka dambeeye sukuuna saaran soo maaha markaas la samayn jiray hamsaa la soo jiida jiray hamse la soo jiitana hamsada dambayda wow loo bedela ilacaynta godoon odama la saar hamsada la soo jiitee maxay noqo laheed umur saasay noqo laheed la haddii hadalka lagu bilowdo mur aa hamsada waa la iska jara hamse la soo jiida maayo tii horaabaa la jara oo ficilku ku bilaabanayo wa min amara wamru wa ana alamra amar dheh min amara amara xaggeeda xaalu ka ahaaday tuxdafu lhamsatu hamsada waa la xadfaa hamsada waa la xadfaa ah, fi bilowga ayaa lagu xadfaa naxwo mor amar oo kale weeye mor amar sidaasaa la leeyahy waa bilowga ko wayajuusu lxadfu xadafkii waa bannaan yahay وcadmhu cadم اxadفi xadف la'aana waa banaan yahay في اأثناaءi hadalka dhexdiisa haddii amarku ka yimaado amara waxna laga hor mariyo oo wasli ay tahaysan ibtidaa ahayn labaa kuu banaan hamsadii inaad xadafto iyo hamsadii inaad sugto labaduba kuu banaan labadu waa kuu banaanta naxو qul lahu ku dheh mur qul lahu waxaad ku tiraa ninkii mur amar qul lahu mur hadda hamsadii waa la xadfini isku qabo kan hore maxay leedahay qultu lahu mur hamsadii kaas waa laga xadfi qultu lahu mur kan dambena maxay leedahay wa qultu lahu mur wa qultu lahu mur ah. marka hamsadii waa suge ama waa xadfi khiyaaraad leeda mar haddii wax ka horeeyaan lahu murna waa dhihi kartaa lahu murna waa dhihi kartaa labadooda yaa fasaaxo badan yaa afsaxsan waxaa afsaxsan in la sugo hamsada wamur ahlaka qur-aanka fiiri wamur ahlaka wamur haddaa waxbaa ka horreeya soo maaha hamsadiina waa la sugay marka labaduba bannaan yaana afsaxsan ihbaatu اlhamsa hamsadoo la sugo wey wاlhamsatu hamsada idaa kaana qablaha horteeda hamsatun hadday ku sugan tahay hamsadoo mutaxarikatun xarakaysan yejibu waxaa waajibaya qalbuha ah hamsadaas in loo gediyo maddatan xarfumad maddadaasoo min jinsi xarakati maa hamso xarakadeeda ku jinsiya qablaha horteeda ku sugan walhamsatu meeshaan uu horta yidhi waxaa fiicneed inuu qaydoo yidhaahdo walhamsatu saakinatu ah, waa shardi wاlhamsةu saakinatu hamsada sukuunsan o idaa kaana qablaha horteeda hadday ku sugnaato hamsatun hamso hamsadoo mutaxarikatun xarakaysan hamsada saakinada saas in la yidhahdaa la rabaa wاlhamsatu saakinatu hamsada sukuunsan idaa kaana qablaha horteeda hadday ku sugnaato hamsatun hamso hamsadoo mutaxarikatun xarakaysan shardi kalena waa ka teg oo waa maxay wakaanaa fii kelimatin waaxidatin hal kelimana waa inay iskula jiraan labada hamso hal kelima inay iskula jiraan la rabaa wakaanaa fii kelimatin waaxidatin hal kelimana waa inay iskula jiraan intaas waa in la helo ko hamsada horaydaa waa xarakaysanta hamsada dambaydana waa sukunsanta hal kelimana waa inay iskula jiraan oo hadda waxaa baxaya aanta oo kale anta ir haddeer laba hmse waa ku jiraan lakin isku kelime kuma jiraan antana waa kelima hamsadana waa istifhaam keligeeda isku kelime maaha aanta ee waxaa la rabaa isku kelime inay ku wada jiraan intaas haddii la helo waajib waxaa ah hamsada sukuunsan in la bedelo waxaa loo bedelaa xarfumad xarfumad maxaa la yidhaha xarfumad wax badanaad soo aragteen xarfumad waxaa la yidhaha xarfu cillo sukuun saaran yahay xaraka u jinsigon ka horayda waa wow sukuun saaran yahay damana ka horaydo waa ya sukuun saaran tahay kasrana ka horaydo waa alif sukuun saaran tahay fadxana ka horaydo xarfumad waa saar saddexdaa shardi haddii la helo hamse sukuunsan oo ay ka horaydo hamse xarakaysan hal kelimana ay ku wada jiraan hamsada sukuunsana waxaa loo bedelaa xarfumad xarfumedkaas oo hamsada ka horayda xarakadiisa ujinsiga haddii fatxa ka horaydo alifaa loo bedela haddii dama ka horaydo wawaa loo bedela hadday kasra ka horaydo yaa loo bedela intaas fiiri wاlhamsatu saakinatu hamsada reeban in kaana qablaha horteeda hamsatun hadday ku sugan tahay hamsadoo mutaxarikatun xarakaysan wa kaana fii kelimatin waaxida labada hamsana hal kelima ay iskula jiraan dheh yejibu waxaa waajibaya qalbuhaa qalbu اlhamsati saakina hamsada sukuunsan in la qalbiyo hamsada oo sukuunsan in la qalbiyo maxaa loo bedelaa madatan xarfumad xarfumadkaasoo min jinsi xarakati ma min jinsi xarakati ma hamse xarakadeeda ku jinsiya qablaha hamsada sukuunsan ka horeeya hamsadaan sukuunsan hamsada ka horayda xarakada saaran xarfumad u jinsiya taquulu waxaa leedahay aamantu waa rumeeyey asluhu amantu amantu amantu fiiri saddexii shardi waa laga helay saddexdii shardi waa laga helay hamse kunsanaad ku jirta hamse xarakaysan waa ka horaydaa isku kelimana waa ku jiraan midda dambayda u bedel alif marka xarfumad u bedel oo alif ah amantu waa rumeeyey uuminu waan rumaynaa mudaaricii uminu uminu u ahaa uminu hamsaa sukun saaranya waa midda dambe hamse xarakaysana ka horaydoo dama saaran tahay u bedel damada xaraf u jinsiya uminu haye masderkiina imaan ah, asluhu imaan asluhu imaan imaan marka hamsaa sukun saaran ya hamsaa ka horayda xarakaa saaran kasraa saaran yaa u bedel imaan wuxuu ku yidhi aslu lawali macnaha saddexdan kelima asalkoodii ku bara wuxuu ku yidhi aslu اwli lafdiga horeeyo aamantu ah asalkiisu amantu uu ahaa wثaani waa aslu ثaani lafdiga dambeeyo uminu ah asalkiisiina uminu uu ahaa wثaaliثu waa aslu ثaaliثi ثaalika asalkiisii ثaalika waxa wey imaan wuxuu ahaa imaan fain kaana hadduu ku sugnaado qablahaa hamsada horteeda ayru hmsatin hmse xaraf aan ahayn xaraf aan hamse ahayna hamsada ka horeeyo wa kaanad hamsaduna waxay ahaatay saakinatan mid reeban jaasa waxaa bannaan baqaa'uha hamsada in la baaqi yeelo oo sukuunkeediina lagu baaqi yeelo iyo wa qalbuha in la gediyo min jinsi xarakati ma xaraf xarakadiisa mid ku jinsiya loo gediyo qablaha ida ka horeeya hamsadii waa sukuunsanta hamse kale kama horeyda xaraf kala ka horeeya oo aan hamse ahayn a ka horeeyo laba khiyaar u leedahay inaad sidaysa u daydo hamsadan u daydo iyo inaad xarakada ka horeyda xarfu mad u jinsiga u bedesho labaduba kuu banaan labaduba kuu banaan labaduba kuu banaan fain kaana hadduu ku sugnaado qablahaa hamsada horteeda hayru hamsatin xaraf aan hamse ahayn fain kaana qablahaa hamsada horteeda hadduu ku sugnaado kayru hamsatin macnaha xarfun xarafkaasoo kayru hamsatin aan hamse ahayn hadduu ku sugnaado wa kaanat ayna ahaato hiya hamsadu saakinatan mid reeban jaasa waxaa bannaan baqaawa hamsada baaqi ahaanshadeeda iyo wa qalbuha lagadinteeda min jinsi xarakati maa xaraf xarakadiisa mid ku jinsiga loo gediya qablaha horteeda ku sugan taquulu waxay leedahay ista'ara waa la kali noqday istara waa la kali noqday shayga isagaa la kali noqday ah, oo ducadii hamiga ducaaulhami walami qofka markuu murugaysan yahay xadiiskiisii waxaa ku jirtay aw istaarta bihi fii cilmi اaybi cindaka ah, aw istaarta ilaahay ow isim aad adugu la kali noqotay oodan malag barin oodan nabi barin oodan cid makhluuqa barin ilaah magacyadan kugu barya kaasaa kamida ah, magacyadiiso dhan inaad ku barinaad rabtee mogta Oh, marka waxaad kutubtaada ku soo dejiday ama axad makhluuqaaga ka mida bartay maxaa u dambeeya aw istaarta bihi fii cilmi اlgaybi cindaka oh, marka istacara waa la kali noqday wey hadda fiiri hamsadii sukuuna saaran istacara maxaana ka horeeya hamse maa ka horayda maya waxaa ka horayda t oh, taa ka horayda labaad khiyaar u leedahay sideeda u daa istacara waxaad kaloo khiyaar u leedahay fatxa ka horayda xarfumad u jinsiya adada waa alife fadxada xarfumad ujinsiga ubedel hamsada istaasara labada kuu banaan wuxuu ku yidhi taquulu waxaa leedaha istasara waa la kali noqday wastaasara waa la kali noqday tan hore waa baaqiyeelidii istasara hamsadii sidia loo baaqi yeelay kan dambena xarfumadaa loo bedelay wastaasara haye wa yusiru waa doora tan waa isaara laga keenay waxa waaye qofku naftiisii uunta shaygii ka qaaduu walaalkiisa u doora fiiri wuxuu ku yidhi wa yufiru hadda hamsadii maxaa saaran sukuun ayadu waa sukuunsantaha maxaa ka horraya mahamsa ka horayda maya kama horaydo waxaa ka horeeya ye ya ka horayda oo dama saaranta labaad khiyaar u leeda inaad hamsada sideeda u daydo oo tiraa wa yufiru waa u doora naftiisu ka qaada walaalkiisu siina inaad tiraa iyo inaad u bedesho hamsadan xarakada ka horeed xarfumad u jinsiya oo maxaa u jinsiya damo wow wow bad wayuuhiru waa doora min alihaara laga keenu ku yidhi doorid ah, ah, doorid ama uroonaash ayaa laga keenay halkaas waxay ahayd hamsada oo xaraf aan hamsahaynu ka marka sukun saaran yahay hadda wuxuu gelahaa hamsadii haddii xaraka saaranta ah, hamsadii sukun ma saarna xarakaa saaran waxa ka horeeyaana waa xaraf kale hamse maaha wuxuu ku yidhi waidaa kaanad hamsadii hadday ahaato mutaxarikatan mid xarakaysan mutaxarikadaasoo qabla horteeda mutaxarikun xaraf xarakaysan uu ku sugan yahay waidaa kaanad hamsadii hadday ahaato mutaxarikatan mid xarakaysan mutaxarikadaasoo qabla horteeda xarfun xaraf uu ku sugan yahay xarafka mutaxarikun xarakaysan xarafkaasoo hayru hamsati aan hamse ahayn ayadii waa xarakaysan tahay xarafka ka horeeyana hmse maaha waa xaraf kale xarakaana saaran baaqiyaad hmsadu baaqi noqone naxwu sa'ala waa weydiiye sa'ala hadda fiiri hmsadii waa xarakaysanta maxaana ka horeeya siin xarakaysan taasaa ka horeysa sideeda udaa wa su'ila waa la weydiiyey su'ila su'ila fiiri hmsadii kasraasaana waa xarakaysantaa siin dama saaranta ka horeysa sidiisa udaa hal shayaa laga soo reebaa fiiri ilaa idaa kaanat hamsadu markay ahaato maahane maftuuxatan mid fadxa saaran tahay wa qablaha horteedana damatun ay ku sugan tahay waxaa laga soo reebaa hamse xarakaysan xaraf xarakaysan una ka horeeyo waa la baaqi yeela qaacidadaas waxaa laga soo reebaa hamsada xarakada saaranu marka ay tahay fadxu xarafka ka horeeya xarakada saarana ay damata ayadaa fadxaa saaran xarafka ka horeeyana damaa saaran markaas fayajuusu waxaa banaan baqaau hamsadii baaqi ahanshadeeda iyo wa qalbuha la gedinteedoo waawan loo gadiyo naxwu yuairu iiri yuairu yuairu iiri hamsadii maxaa saaran fatxo yua maxaana ka horeeya damo ah, oo yada ka horeyda damaa saaran yuairu labaad khiyaar u leeda baaqi yeel yuairu waa saamayna wey tair wey tan waa saamayna waxaad kaloo dhigi kartaa wow bedel damada wow ayaa u manaasiba laakiin wowda fadxa saar xarfumada dhiina wow u bedel dheh wayuwairu dheh wayuwairu labadaasood khiyaaru leeda yuairu yuwairu inaad hamsada baaqi yeesho inaad wow u bedesho laakiin wow adhehe dhihimed xarfumad maxaa yeele xarakaa saaran maanta wowda fadxaa saaran labadaasood khiyaaru leeda waay labadaasaad khiyaar u leeda wuxuu ku yidhi naxwu yuairu waa saamaynaa wa yuwairu waa saamaynaa min ataiir ayaa laga keenay min ataciir ayaa laga keenay ow amase qablahaa qablahada waxay ku cadfan tahay wa qablahaa damatun macnaha hadalkan marka muxuu noqonaa ilaa idaa kaanat maftuuxatan markay tahay maahane wa qablahaa damatun ay tahay ow kaana qablahaa kasratun wey taasay ku cadfantahay ow kaana hamsadii ayadu waa maftuuxa dama kama horayda kasra laakiin ka horayda fiiri ow qablahaa ow ow qablahaa ama hamsada horteeda kasratuna ahaatay ayadii fadxaa saaran laakiin kasra ka horayda fayajuusu waxaa bannaan qalbuhaa in hamsada loo gediyo yaaan naxwo quriya quriya hadda quri adhe hamsadii fatxaa saaran laakiin maxaa ka horeeya kasro labaa kuu banaan quria waxaa kuu banaan inaad hamsada sida u baaqi yeesho maxaa kaloo kuu banaan ya u bedel quriya ya u bedel labaduba kuu banaan walmuctalu muctalkii hadda halkaas waxaa noogu dhammaaday saxiixii saddexdiisii qaybood saddexdii qaybood oo kala ahaa saalim iyo mudaacaf iyo mahmuus oo saddexduba isla ahaayeen صaxiix waxaan hadda gelaynaa waxa la yidhahdo muctal muctal ayaan gelaynaa wlmuctalu muctalkii maa ficil weeye fii xuruufi xuruuftiisa xuruufta alasliyati asalka loo nisbeeyey shayun shay uu ku sugan yahay shaygoo min xuruufi اlcilati ka mid ah wa huwa muctalkiina arbacatu aqsaamin qaybyaalo afara weeye muctalkiibuu halkan ka galay muctalka shan qaybooduu ka sheegi doonaaho laba qayboodu isku mid ka tirina oo lafiifkii mafruuqa ahaa iyo lafiifkii maqruunka ahaa iyo hal mid ka tirina marka waxaad tidhaahdaa waa afar dheh waa afar walmuctalu muctal maa ficil weeye fii xurufi xuruuftiisa uu ku sugan yahay xuruufta alaliya ti asalka loo nisbeeyey shayun shay shaygoo min xuruufi cilati ka mid ah marka xuruufta cilada waa inay usuusha ku jirto haddaysan ku jirin sida baydana hadda waxaa la leeyahay waa saxiix baydana waa saxiix maxaa yeelay baydana ya waa ku jirtaa laakiin yadu asal maha yadu asal maha marka xuruufta asalka markuu ku jira xarf cilo la yihahda laakiin xuruufta zaa'idka haddii xarfu ciluhu ku jiro dhibaato male la dhihi maayo ficilkan waa muctal la dhihi maayo walmuctalu muctal maa ficil weeye fii xuruufi xuruuftiisa ay ku sugan yahay xuruufta alasriyati asalka loo nisbeeyey shay-un shay shaygoo min xuruufi alcilati xuruufta cilada ka mida wa huwa muctalkin arbacatu aqsaamin qaybyaal afar weye alawelu kan ugu horeeya almisaalu weye misaala la yidhaha kan ugu horeeya misaal maxaa la ydhaha misaal wahuwa miaalku maa ficil weeye kaanad faauhu fadiisu ay ahaatay xarfa cila fadiya xarfu cila xarfu cilaasku wuxuu noqon karaa wow wuxuu kaloo noqon karaa ya alif ma noqon karo ilaa alif waa sukuunsan yahi xaraf sukuunsanna laguma bilowdo kelimad ah. marka wax kale ma noqon karo xarfulciluhuna waa wow iyo ya iyo alif alifku sida badan asagu sidiisaba ama waa zaa'id ama asal u ka soo gadooma ee alif asala maba jiraba sidiisaba alif asalu ma jiro ee alifku ama asalu ka gadooma ama waaba zaaidba sidiisaba annagana xuruf saa asal ahanba ka hadlayna meeshaan marka meesha ma soo geli karaba marka lagu yidhi marka miaal waa ficilka fadu xarfcilla yahay ama waa wow ama waa y waa labada mid ah, ama waa wow ama waa y alwl almiaal wey wa huwa miaalku maa ficil weeye kaanad fau fadiisu ay ahaatay xarfa cilatin wadaalika tusaalihii naxwu wacadda waa ballan qaaday wayasara waa fududaaday yasara macnaheedu bimacnaa sahula wey waa fududaaday wey oo waa sahlanaaday marka fadii waa xarfu cillo xarfu cilli wuxuu noqon karaa wow wuxuu noqon karaa ya uu noqon karaa maxaa loogu magacaabay miaal waa limushaabahati asaxiixa limumaaalatihi asaxiixa ah, wuxuu shabahay صaxiix halkuu ka shabahay bicadami iclaal ah, iclaal la-aanta sida صaxiixa oo kale aan wax looga xadfin ayaan isna waxba looga xadfin marka maxaa loogu magacaabay mihaal waxaa tidha limumaahalatihi aلصaxiixa macnaha limushaabahatihi aلصaxiixa wuxuu shabahay صaxiixa bicadam اiclaal ka shabahay xagga cadamliclaalka ayuu ka shabahay halkaasuu ka shabahay laakiin wax yaraa laga soo istinoo doonaa wuxuu ku yidhi waa xukmuhu xukmu mihaal misaalka xukunkiisu ka saxiixi saxiixii oo kale weeye halkuu kala mida bicadam ilexlaal kala mida laakiin istifma halkaas gelina fiiri waa xukmuhu xukmu lmisaal ka saxiixiyo la midya bicadam ilexlaalku kula midya ilaa idaa kaanad faau ka soo reeb marka soo istatnoo ilaa idaa kaanad faau fadiisu markay ahaata maahan waawan fadu markay wow tahay maahan misaalka markay wow fadu tahay wa kaana uuna ka ahaado mihaalkaasu min albaab الثaanي baabkii labaad de waxa weya baabulficli ka soo bilow ulaasiga mujaradka meequu baabu lahaa lix albaab اأwl wuxuu ahaa facala yafculu ka reeb albaab الثaanي wuxuu ahaa facala yafcilu albaab الثالثna facala yafcalu albaab saadisna facila yafcilu saddexdaas uu ka soo reebi doonaa marka albaab الثaanي maxaa loola jeedaa facala yafcilu albaabu ثالثna facala yafcalu albaabu saadisna facila yafcilu yafcilu facila yafcilu sheeda sooma jirin taas weeye baabkii saadiska ku laabaday kitaabka fiiri wuxuu ku yidhi ilaa idaa kaanat faau fadiisu markay ahaato maahane waawan wa kaana uuna ka ahaado min baabi haani baabkii labaad oo ah facala yafcilu awi saris baabkii saddexaad oo ahaa facala yafcalu awi saadis baabkii lixaad oo ahaa facala waxaan rabaa faacila yafcilu haddii saddexdaas uu noqdo mihaalku welibana waawi uu yahay ilaa mihaalkiya laba noqday mihaal waawiya iyo mihaal ya-iya haddii uu waawi yahay saddexdaas baabna uu noqdo fatuxdafu lwaaw wowda waa laga xadfaa min almudaaric facala uu ahaa yafciluna waa ku yimi ka wacada yaciddu ah. wacada yaciddu maxaa leedahay wacada yaciddu asluhu yow ciddu ah. yow ciddu calaa wasni yafcilu marka fastuhilat ilwaawu saakinatan bayna waawin bayna yaa'in maftuuxatin wa kasratin laazimatin fastuhilat alwaaw wowdii waa la cuslaystay saakinatan ayadoo reeban bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazimatin wowdiga marka la xadfay liwuquuciha bayna caduwatayha labadeedii cadowga dhex dhacday ah, bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazimatin wacada yacidu a la yidhi ah, wacada yacidu asluhu yow cidu fastusqilat ilwaawu saakinatan bayna yaain maftuuxatin wa kasrati laazimatin faxudifat fasaara yacidu alaa ah, wasni yacilu alaa ah, wasni yacilu saasuu noqda marka marka culaysku ku jiro waa marka xarfuanaytuu ya-da yahay saddexda kale kuma jira culays laakiin waa la xadfaa wowda xamlan cala alyaa ah, marka waxaa la leeyahay aacidu nacidu tacidu waa laga xadfaa iyagana istifqaalna kuma jiro maxaa loo xadfaa xamlan cala alya xamlan cala alya yad kaasu wuxuu aha wacada yacidu wa wadacana waa maxay taas horta waa baabkii koobaad wacada yacidu waa albaab الثاني wadaca yadacuna waa albaab الثالث ilaa wadaca caynta maxay tahay xarafka fada xarafka waxa raba laamta wadaca soo xarفuxalqi ma facala marka xarفuxalqi caynta uga jiro aheed marka facala lagu keena yafcalu waa marka xarفuxalqi uu uga jiro caynta amase laamta hadda wadaca xarfulxalqiga halkuu uga jiraa laamta marka xaa lagu keeni karaa yafcalu aa lagu keeni karaa ayadana waa laga xadfaa wowda wadaca yadacu aa laleeyahay maxaa loo xadfay waxaa leedahay u fiirso meeshaan wadaca laba daaciyaa ku jirta daacilfatxana waa ku jira daacilkasra macnaha sabab keenaaya in yafcilu lagu keenaa waa ku jira sababtoo ah facala muctalulfa bilwaaw maxaa lagu keeni jiray mudaariceeda yafcilu soo maaha marka wadaca soo wow laguma bilaaban taas maxay keenay in lagu keeno yafcilu laamtana maxaa uga jira wadaca xarfulxalqi maxay keeni taasuna yafcalu laba daaciyaa ku jirta marka waxaa la rabaa labadaba in la xaqsiiyo marka horeeto wowda xaqsiiyo waxaad ku keentaa yafcilu wadaca yfcilku keen yowdiu wadaca waa dhiga yowdiu waa dhiga yowdiu wowda halkay dhacday wow saakina bayna yaai maftuuxatin wakasrati laazima hadaf marka haye muxuu noqotay yadiu yadiu asagaa waxaa tir xaqiga xaqsii marka yadacu dheh fadxadii keen haddana yadacu marka xadafka marka la fiiriyo wowda maxaa loo xadfay in ay yafcilu tahay haddii la fiiriyo fadxada hadda saaran cayntana maxaa loo saaray xarfulxalqi inuu laamta ku jiro marka labadii daaci labadiiba waa la fiiriyo waa la tixgeliy marka iyadana waa laga xadfaa baabka oo saaliska oo ah facala yafcalu ku yimid waa laga xadfaa waa laga xadfaa wowda haddii muctalfa bilwowya wasiqa waa ku kalsoonaaday yasiqu waa ficiladii shaadka aheed yafcilu ku timid haddee tan waa iska caddahay yiu asluhu ah, yowiqu calaa wasni yafcilu khalaas fastuqilat ilwaawu saakinatan bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazimatin faxudifat liwuquuciha bayna cadwatayha fasaara yiqu alaa wasni yacilu alaa wasni yacilu waiqa bihi waa ku kalsoonaaday yiqu bihi waa ku kalsoonaha la yidhahda marka kaasna wahiqa yafiquna waa baabkii baabkii saadiska ahaa waa facila oo yafcilu ku yimid marka saddexda misaal waxay ka kala dhigan yihiin fiiri wacadda yacidu waa baabke albaab الثاني wadaca yadacuna waa baabkee albaab الثالث wahiqa yahiquna waa baabkee albaab السادس saas la soco hadde wa milhu mil mudaaric moogta wuxuuna yidhi fatuxdafu lwaawu min almudaarici mudaarica laga xadfaa wowdu la yidhi ma og tahay amaraha dee mudaarico lamidi ah. wuxuu ku yidhi wa miluhu milu mudaaric mudaarici waxaa la mid ah almru amarka naxwu cid ballanqaad wasiq ku kalsoonow wadaca iyo da dac dhig wey isaguna dac dhig wey waa la mid sababtoo ah sidiisaba amar bahade halkee laga keena mudaaric majzuumaha laga keena marka waa la mido asna waa laga xadfa isna waa laga xadfa mudaaric iyuuba ka yimid amarkan wlmasderu masderkiina waa la mid laakiin masderka waa in la qaydo masderku mar walba la mid maaha waa masderkuna waa la mid idaa kaana calىa wasni ficlin waa markuu ahdo calىa wasni ficlin ee faclun hadduu noqdo la mid maaha la xadfi ma wowda la xadfi ma masderku goormuu la mid yahay mudaarica idaa kaana calىa wasni ficlin ficlin waxaad tidhaahdaa wاlmasderu masderkiina waa la mid idaa kaana calىa wasni ficlin naxwu cidatin aslku mxuu ahaa wacadda yacidu wicdan uu ahaa ficlan wicdan isagoo ah ayaa istufqilat اlwaawu maksuuratan wowda maksuurada xoogaa culaysaa ku jira marka xarakadii wowda caynta reebana loo raray si loo xadfo xarafka waa la xarakoo saaran lama xadfo waa xoogaa xarakada xoogu keena si ay u daciifto loo xadfo xarakadiiya caynta loo raray marka saakinay noqotay waa la xadfay maxay noqotay ciddun ciddun daalkuna ma shidna ciddun ayadoo ciddun ah oo wasnigu yahay cilun ayaa waxaa laga soo ciwad qaatay wowdii la xadfay taada ciddatun saasay ku noqotay ciddatun wa safa yasifu sifatan sifa asalku wuxuu ahaa wisfun wisfun wiصfu markaasaa usuqilat ilwaaw maksuuratan